wman tabicahum bixsaan ilى ywm اddiin ama bacd alishkaal athani ishkaal labaad oo dadka ardada gobol ka mida ishkaal ku dhaliyey ishkaalkaasu wuxuu yahay markii akhlaaqdii ay arkeen fadiilada ay leedahay iyo wanaagga ay leedahay una maleeyeen in akhlaaqda iyo dhaqan wanaagga aan towxiidkii ku jirin ayay awooddii waxay iskugu geeyeen dhaqankii kale ayagoo tawxiidkii aan ahmiyad siinayn marka jahli ay nusuustii ka jahliyeenay waxay moodeen nusuusta fadiilada u sheegayda khuluqa wanaagsan inaan khuluqaas uusan ku jirin towxiidkii marka sidaasay arrintia ku dabarogantay markaasay waxay ihmaaliyeen oo ay fududeeyeen towxiidkii dhammaa oo ambiyada asal u aha diinkoodii ayay fududeeyeen taasuu ka hadla alishkaalu ishkaal ishkaal ahaani oo labeeya wa idaa curifa haddii la garto haadaa intaasaan soo sheegnay fa hama halkaas ishkaalun ishkaal ayaa ahday ishkaalkoo aakharu kale ishkaalkaasoo waqaca ay ku dhaceen fiihi ishkaalka bacdu lkutaab dadka wax qorqora gabalkood dad xoogaa iska dullaaba oo rasaa'il iyo warqado yaryar wax ku qorqora oo aan oqoon durugsan lahayn a ishkaalkaas ku dhacay alishkaalu ishkaalka aani labeeya waa idaa curifa haddii la garto haadaa ishkaalka hore jawaabtiisa fa hama halkaas ishkaalun ayaa ahaaday ishkaalkaasoo aakharu kale ishkaal waxaa la yidhahdaa arrin arrin kaa dhex galay haddii tuke inta boqol tuke kaa dhex galo kama dhex gala kartid waxaa la yidhahdaa dakhala fii ashkaalihi kuwii ku shakliga ahaa yuu dhex kuwii ku shakliga ahaa uu dhex galay marka arinku markii arrimo uga eg uu dhex galaa laydhaha ishkaala keenay macnaha arrinka arrimo u eg uu dhex galay wey ishkaalkaasoo waqaca ay ku dhaceen fiihi ishkaalka bacdulkutaab dad wax qorqora gebalkood alaa wa huwa ishkaalkaas tawahumuhum waa inay ismoodsiiyeen ana alakhlaaqa akhlaaqda ahamu inay ka muhiimsan tahay min atawxiidi towxiidka iyagu waxay u qaateen inaan tawxiidku ka mid ahayn khuluqa wanaagsan isagaana ugu horeeya markaasay akhlaaqdii ayay istiri ays yidhaahdeen waa ka muhiimsan tahay tawxiidkii waqad dahabuu waxay ku tageen ilaa haadaa ra'yigaas xiina waqtigii qara'uu ay aqriyeen bacda alaxaadiisi axaadiista gabalkeed allatii axaadiista fiiha axaadiista adtansiisu caddayn ay ku sugan tahay cala tafdiili fadilid la caddeeyo tafdiil almuطlaqi oo la iطlaaqay lilkhuluqi dhaqanka alxasani wanaagsan waxdow keligiis xaalu yahay ishkaalkaas waxay ku tageen markay aqriyeen axaadiista gobol ka mida axaadiistaasoo ayadoon waxba faahfaahin khuluqa wanaagsan u sheegayda fadli dheeraad ah markaasay waxay u maleeyeen khuluqaas inaan tawxiidkii ku jirin ee mucaamaladii khalqiga keliya ay tahay markaasay is yidhaahdeen khuluqa wanaagsan dadla dhaqankaa aaba ka fadli badan towxiid towxiidkiiyay iska daciifiyeen marka oy ihmaaliyeen waqad dahabuu way ku tageen ilaa haadaa ra'yigaas xiina waqtigii qara'uu ay aqriyeen bacd alaxaadiisi axaadiista gobolkood allatii axaadiista fiiha axaadiista adtansiisu caddayn ay ku sugan tahay cala tafdiili fadilid la caddeeyo tafdiil almutlaqi la iطlaaqay lilkhuluqi dhaqankiina la fadilaa dhaqanka alxasani wanaagsan waxdahu keligiis xaalo uu yahay wadalika tusaalaha axaadiista ay akhriyeen wadalika tusaalihii ka mili xadiis sida xadiiska dhahaya oo kale weeye albiru daac oo dhanba xusnu اkhuluqi waa dhaqan wanaag daacada ilaahay loogu dhowaada dhammaanteed waa waa dhaqan wanaag dhaqanka wanaagsan weeye markaase waxay u qaateen dhaqanka wanaagsan oo makhluuqa lala dhaqmo kaliya waxaana loo jeeday waa dhaqanka wanaagsan oo khaaliqii wanaag lagula dhaqmo makhluuqiina wanaag lagula dhaqmo labadiiyaa loo jeeday markaasay hal dhinac ka fiiriyeen waxay kaloo aqriyeen iyo waxadii xadii kale maa min shay shay ma jiro shaygoo yuudacu la saaro filmiisaani miisaanka aakiro shaygaasoo afqalu ka culays badan min xusni اkhuluqi dhaqan wanaag aakira haddii la tago shay miisaan la saaro oo ka miisaan culus ma jiro dhaqan wanaag qofka khuluqa wanaagsan dabeecadda wanaagsan ilaahay weynaa wanaagga kula dhaqma xaqa alle ilaaliya xaqa addoommada ilaaliya qofkaas aakhira qof ka miisaan culus ma jiro saasay markaas waxay u fahmeen makhluuqii kaliya iyo waxay kaloo aqriyeen xadii xadiidka annahu nabiga su waxaa la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam maa khayru maa shayga ugu khayr badan muxuu yahay oo ucdiya alcabdu addoon la siiyo wax ilaahay addoonkiisa siiyo waxa u qayb badan muxuu yahy faqaala nabig wuxuu ihi xusnu lkhuluq waa dhaqan wanaag wax ilaahay addoonkiisa siiyo waxa ugu wanaagsan waa dhaqan wanaag qof ilaahay xaqiisa wanaag kula dhaqmaya oo ilaahay xaqiisa iska ilaalina oo addoommada wanaag kula dhaqmaya qofkaasa ilaahay nimco siiye maxaa yeelay qofkaasu wuxuu ciribtiisa dambe ku dambay doonaa wax uu mahadiyo wax ilaahay marka addoonkiisa siiyo waxa ugu wanaagsan waa khulq xasana qof xaqa ilaahay iska ilaalinaya ilaahay ka baqaya addoommada xaqooda ilaalinaya qof walba wanaag kii kula kulmaaba wanaag wuu ka hela qof uu shar iyo balaayo ku qaabilaya ma jiro oo dadka muslimiinta ilaahay xaqiisiina waa ilaalina wa kulluhu dhammaantiis intaanaan sheegnay qad mara waana soo maray takriiju takriijkiis takriijka waxa weyan xadiidka meeshuu ku yaalla in la sheego wa takriijkiisu marka horuu noo soo maray fa ra-ow waxay u arkeen bijahlihim bisababi jahlihim jahli ayaga ku jira sababtooda waxay u arkeen oo u aamineen ana haadihi nusuusa nusuustan taqdii inay xukminaydo cala nusuusi nusuusta nusuusta alukhraa kale allatii nusuusta atad ku la timid bitafdiili tawxiidi tawxiidka in la fadilo calaa kayrihi qayrkiisna laga fadilo muطlaqan xaalan qayrkaas la kala qaadeen waxay u fahmeen marka axaadiistaanu khuluqa iyo dhaqanka wanaagsane makhluuqa lala dhaqmo kaliya inay ka hadlaydo markaasay waxays yidhahdeen axaadiistan aa ka fadli badnaysiinayda dhaqanka makhluuqa tawxiidkii axaadiistaanaana xukminayda adiladii sheegayday tawxiid tawxiidkii marka iska fudeeyeen isaga dhamma marka fara'ow waxay ra'yeen ra'aada waa bimacnaa ra'yi waxay caqiideeyeen wey fara'ow waxay caqiideeyeen oo ra'yiyeeyeen bijahlin bisababi jahlihim jahliga ku sugan sababtiis anna haadihi nusuusa nusuustan taqdi inay xukminaydo cala nusuusi nusuusta aluqraa kale allatii nusuusta atad la timid bitafdiili tawxiidi tawxiidka in la fadilo calaa kayrihi kayrkiis laga fadilo muطlaqan xaalan kayrka la kala qaadayn fahawanuu way fududeeyeen min sha'ni tawxiidi arrinkii tawxiidka marka arin fudud oo aan arin weyn ahayn xagga diinta oo aan miisaan weyn ku lahayn diintay ka dhigeen tawxiidkii waa fudeeyeen wa kawanuu waxay u sameeyeen lahum lianfusi nafyaalkooda jamaacaatin jamaacaad jamaacaadkood dacwiyatan dacwo loo nismeeyey ma ahan dad iska eber eh waa dad diin raba oo diinkii ka shaqaynaya oo jamaacaad dacwiya diraya laakiin waa cilmigaaya cilmi yaraantiia waxay ku keentay in ay u arkaan muhiimada kooaad inay tahay khuluqa in la dhiso oo tawxiidka la fudeeyo saasay u arkeen jahligiya saas keenay ee ayagu waa dadaalayaanba waa kuwaasaa jamaacadayba kawineen wa kawanuu waxay kawineen oo sameeyeen lahum lianfusihim waxay u sameeyeen jamacaatin jamaacaadkoo dacwiyatan dacwo loo nisbeeyey jamacaadkaasoo laa takaadu aan ku siganayn tucnaa inay u qasado oy ku dadaasho bitawxiidka marnaba tawxiid ku dadaali mayaan dhaqankay ka hadlayaan fiican si fiican dadka loola dhaqmo war wanaagsan lagu yidhaahdo ficil wanaagsan deeqsinimada sabarka dulqaadka akhlaaqda kale ka hadlaaya laakiin tawxiidkii waxba culaysa siimayaan wazaczacuu waaba dhaqdhaqaajiyeenoo waaba kilkireen iligu haddii uu nabar gaaro waa dhaqdhaqaaqa soo maaha tawxiidku dadka muminiinta qulubtooda waa ku tallaalanyahy qof kasta oo dacwada ambiyada akriyana wuxuu fahmayaa tiirka asalkaaba inuu yahay marka arintii marka ayada bilcagsii ku noqotay khuluqiyay xoojiyeen tawxiidkiina waxay ka dhigeen waxaan wax weyn ahayn aan mudnayn in aad looga hadlo in lagu celceliyo aan mudnayn markaasay quluubtii dadkii ayba tawxiidkii fududaaday sida ilig dhici rabuu noqday tazaczuca waa shayga dhaqdhaqaaqay oo dhici raba asaga dhanba wa zaczacuu wayba dhaqdhaqaajiyeen iqata naasi dadka kalsoonidii ay ku qabeen bidacwati اlambiyaa'i dacwadii ambiyada calayhim asalaam ilaa dacwatlambiya aasaas tawxiidka u ahaa iyo xaqa alle ayagoon halmaamayn xaqa addoommadana oo sheegaya xaqa addoommadana laakiin aasaas ambiyada dacwadooda waxa u ahaa xaqa ilaahay tawxiidka aasaas isaga ahaa markaasay ku dari jireen xaqa addoommadana in la ilaaliyo marka dadku kalsooniyay ku qabi jireen ambiyada dawadooda kuwaanu waa dhaqdhaqaajiyeen marka haadaa arinkaasu min jihatin dhinac ayuu ka dhacay wa min jihatin ukhra dhinac kale hadday u maleeyeen axaadiista tawxiidka fadilayda iyo axaadiista khuluqa fadila inay iska hor imaanaydo oyna doorteen midii khuluqa waxay dadkii kaleo juhalada ahaa ay u fahmeen diinta dhanwaba inay iska hor imaanaydo oo waxay leeyiin mar axaadiistu waxay sheegeen khuluqa fadli badan marna waxay sheegeen tawxiida fadli badan ee diinku waaba iska hor imaanaaba dadkii aan wax fahmayn saasayba u garteenba maya iskana hor imaan maydee axaadiista khuluqa fadilayda hadda khuluqa midka ugu weyn waa xaqa alle soo maa tawxiidka waa ku jira midda tawxiidka keliya ka hadlaydana waa khuluqii qayb ka mida ah, khuluq wanaaggii qayb ka mida wey marka waa iswaafaqsayn isku meelay u socdeen markaasa jahligu wuxuu keenay inay u fahmaan inay iska hor imaanaydo axaadiistii iyo diintiiba wa min jihatin ukhraa dhinac kale jara-u waxay ku dhiiriyeen hayrahum dadkii kale calaa ictiqaadi tanaaqudi iska hor imaad inay ka aaminaan fii nusuusi shariicati shareecada nusuusteedii wajara-u jara-uu waxay ku dhiiriyeen jara-uu waxay ku dhiiriyeen hayrahum dadka iyaga kayrkood ahaa calaa ctiqaadi tanaaqudi iska hor imaad inay ka aaminaan fii nusuusi shariica shareecada nusuusteedii bimili maa shay oo kale dukira lasoo sheegay axaadiisan lasoo sheego khuluqa mar aad fadligeeda u sheegayda marna waxa weya tawxiidka fadligeed axaadiista sheegayda inay iska hor imaanayaan u fahmeen saasay u fahmeen laakiin shiiku wuxuu yidhi wa bacda naqli kalaam ibni taymiya hadalka ibnu taymiya markaan soo rarnay ka gadaal iyo wabni rajab hadalkii xaafid ibnu rajab markaan soo rarnay wabni اlqayim iyo hadalkii ibnuاlqayim markaan soo rarnay yadharu waxaa u muuqana lilmuwafaqi qofka kayrka la waafajiyey ana tawxiida tawxiidku daakilu inuu soo gelaa fii haadihi nusuusi nusuustan nusuustan fadliga badan u sheegayda khuluqa tawxiidkiya koow soo gela oo xaqa alle in wanaag uu qofku ku ilaaliyo kaasaba ugu horeeyaba yadharu waxaa u muuqanaa lilmuwafaqi qofka kayrka la waafajiyey ana tawxiida tawxiidku daakilun inuu soo gelaa fii haadihi nusuusi nusuustan fii haadihi nusuusi waa la hoos dhigaa soadka fii haadihi nusuusi nusuustan dukhuulan soo gelid dukhuulkaasoo awaliyan awal loo nisbeeyey falaa ishkaala marka wax ishkaal ah xiina idin xaaladaas ma jiro nusuustu waa iswaafaqsan tahay walaa tanaaquda wax isburin ah amay iska hor imaadana ma jiro wallaahu alleh weliyu tawfiiq waafajinta qofka wanaagga la waafajiyo asagaa maamula yuktashafu lmar'u fii beyti waxaa la rabaa qofka intaan ilaahay imtixaanin asagoo sidii cumar ibn khadaab uu dhihi jiray xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu war naftiinna xisaabiya intaan laynin xisaabin oodna ilaahay maxkamadiisa tegin waxaa la rabaa adiga qof maata adiga qof maata yaa tahay adugu isbaar isbaar intaadan ilaahay hortegin oon maxkamadda alla lagu geyn adiga meesha aad ka joogta waa ina isbaartaa dhowrsanaantaad xaqa ilaalintiisa xaqa addoommada ilaalintooda tawxiidka ilaalintiisa sunnada ilaalinteeda dhaqan wanaagga waracnimada dhowrsiga kaliga adoo ah xisaab haddaadan kaligaa ah xisaabtamin waxaa lagu xisaabinaa adoon soo diyaargaroobin waana fadexoobe ilahay hortiisa qofka waxyaalaha ugu qatarsan waxaa ka mid ah oo uu ku ogaa karo khuluqiisa sida uu xaaskiisa iyo xaruurtiisa ula dhaqmo kow taasa bacda xaqillaahi marka laga soo tago haddii aad aragto markaad xaaskaagii la joogta iyo caruurta iyo dumarka qof amiir amiir ah oo amarkiisu inuu fulo un kaliya jecel oo cadaadis badan oo ciilo dadka waxaa tahay khabiif aan kayr lahayn dadka kale haddaad rabto si wanaagsan ula dhaqmo sababtoo ah ummadda muslimka waajib waxaa ku ah in ay dumarka si gaara u ilaaliyaan nabigana saas ka dardaarmay sala allahu alay wasalam istawsuu binnisaai khayran nabi wuxuu leeya war dumarka khayr isku dardaarma macnaheedu waxay tahay dhammaan ummadda muslimka waajib waxaa ku ah qof kastaaba qofka kale inuu yidhaho dumarka loo naxariiso dumarka loo naxariiso maxay tahay macnaheedu qof walba waajib waxaa ku ah nafta ku jirta inuu la hadlo oo yidhaha dumarka u naxariiso naftaada waa inaad la hadasho dumarka u naxariiso dumar waa hooyada hooyada in la ciilo oo ciil iyo cugdad lagu beero miyay ku farxad gelinayda maya ah, haddii lagu yidhaha iska daa qof kale aabbaha ah ciilay munuga ku dili qalbiga kugubale aabbaha ah hooyada cilaha dil wiila ka war iska daa qof kale soo uma jeedid gabadha aad dhasho in la cila miyaad ku farxi leh midaad dhashay waa maya ha ciili ha xasdi ha u darnaanin waxaa la rabaa farxad kula noole inaad tahay weji furfuran dabeecad wanaagsan sabar wax kasta oy qasto waa inaad dulqaad leedo waa inaad marka horeeto ku qanacdaa nabiga ale sala allahu alay slam ninkuyuu guursanama ha u samray salaamta war haddaadan u sabrayn ha guursan iska da ah, haddii kale waa halaagsamayda dardaarankii nabigaad khilaafayda rag waxa u qayr badan ninka xaaskiisa ugu qayr badan ragna waxa u shar badan ninka xaaskiisa u shar badan ah, waa xukunka nabiga sala allahu calah wasalam ma jeedid marka waa inay hoosta kaaga xariiqanto meel kaa kuugu qoran tahay dumar ha loo naxariiso ah, dumar waa hooyada dumar waa gabadha aad dhashay dumar waa gabadha kula dhalata intaas mid kasta oo dhibaato yar loo geysto ama habeen ciil ku seexata murugay kugu ta soo maaha ee gabdhoo dhan waa intaas marka waa inaad tirahda aniga midii iiga soo aaday waa inaysan ciil ku seexan waa inaysan murugo ku seexan waa inaan weji furfuran kula dhaqma waa inaan qowl macaan kula hadla waa inaan gacanta uga roonaada waa inay noqotaa boqorad sidaan u jecelahay taan dhale in boqorad laga dhigo waa inay noqotaa boqorad la karaameeyo sidaan u jecela hooyada inay boqorad noqoto waa inaad saas tirahda haddadaan saas yeelayn lama guursado waa la iska ilaaliya ah, yada noqon qofka dadka ugu shar badane yuktashaulmar'u qofka waxaa lagu ogaadaa fii beyti gurigiisa qofka khuluqiisu halkaasuu ka soo baxaa can caaisha waxaa laga wariyey qaalad inay tihi qaala rasuulullah rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam khayrukum ninka inuu kugu khayr badan khayrukum waa ninka u khayr badan liahli xaaskiisa ragga ninkaasa uayr badan nabi maxamed ayaa yihi sal la ala sl wa ana khayrukum aniguna ninka inuu kugu qayr badan aan ahay liahli xaaskayga saasuu yihi nabigu sal la waxaana dareemi kartaa nebi maxamed sal allahu alay wasalam oo imaamkii ummadda muslimka ah jinni iyo insi isaga loo soo diro annaga anagoo labadoo kitaab meela ku akrina aan waxaan leenahay wakti waa weyn hal daqiiqad ma hayno telefoonka ma qaban karno qof lama hadli karno waktigi waa buuxa asaga jinni iyo insiba isaga loo soo diro inuu diinka u sheego maamulka ummadda muslimkana isaga hogaamiye u ah saas isagoo ah unta waktigiisa qorsheeyey oo habeeyey oo midba meel ku aadiyey uu wuxuu gaaray xaaskiisa caaisho inuu yidha waa tartamayna wakti fiiri wakti u qorshiyey waa tartamayna horta bal qofka dheereeya nakeen waa ordeen oo isla ordeen oo isla ordeen oo isla ordeen markaasu ay ka dheerayn khala siduu rabay wey asaga meesha kama rabo dheerayn iyo dheerayn la-aan farxadgelinuu ka rabo soo ma jeedin haddana ayaan kale ilaahayna keen waa tartamayna maante waa ordeen orde makaasay ka dhe markaasuu ka dheereey markaasuu is yidhi gabadhi aad cayaarsiineed amay kaa murugtaa markaasu laa laa ba'sa tilka bitilka dhib male maalin adaan dheerayna maalin adaan dheeray dabeecadda adduunkaa sidaa wey wuxuu gaaray fiiri maalin ciid ah eh. masaajidku soo maray masaajidka marka niman xabasha xabasha dadkan oo dhankan degan oo xataa suudaanta soomaalida ethoobiyaanku waa iskula jiraan marka xabasha la yidhahdo niman muslimiinoo xabashaa masaajidka ku cayaaraya markaas cayaar kalena ma ahayn cayaar oo jihaadka wax u tarayda aheed gaashaamo iyo warmo aa lagu cayaara waa la gambana waa la gambana waa lagu gambana marka waa wax iskana jimicsina iska ah cibaadadiina wax ka taraayo hadhow jihaadka wax ka taraayo markaasuu caaisho wuxuu ku yidhi caaisho ma rabtaa nimankan inaad fiirsato u fiirsada markaas tiri waan rabaa markaasuu diinkiina in la ilaaliyo wey wuxuu yidhi isku kay aadi dhabarkayga isku aadi halkaas dhabarkeyga inta istaagto meeshaas garabka iyo surka udhaxayda halkaas garka saaro halkaas ka fiirso anaa kaa qarina kuu jeedi maayn aduguna iska fiirso saasuu iskaga taagan yaha nabi maxamed sal lah ala kursii ma haysto waa taagan yahay markaasuu wuxuu leeya haye ma bogta markaas ma bog waa iirsana u fiirsado waa nebi maxamed sal اlahu alay slam waa bogta markay tii waa bogay haye gurigaa gagalma saasuu udhaqi jiray nabi maxamed sal nebi maxamed waxay gaareen xaasaskiisa habeenka gurigu joogo dhammaan iskugu yimaadeen inay cashada ku wada cunaan ah, inay cashada ku wada cunaan saasay gaareen nebi maxamed sala allahu calayh marka khuluqa dhaqan wanaag nebi maxameda adduunka ugu dhaqan wanaagsanaa xaaskiisa ragna waxaa u khayr badan ninka xaaskiisa u khayr badan macnaheedu waa maxay rag waxaa ugu shar badan ninka xaaskiisa u shar badan ah khayrukum ninkaynu kugu khayr badan khayrukum waa midkaynu kugu khayr badan liahli xaaskiisa wa ana anuguna khayrukum kanaynu kugu khayr badan aan hayuri nabigu sala allahu alay slm liahli xaaskayga rawaahu tirmidiya xadiiskaas wariyey raqamka saddex kun sideed boqol sagaashan iyo shan rawaahu ibnu maajana waa wariyey raqamka kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobo can ibni cabaas ayay ka wariyeen wasaxaxu lalbaaniyu sheekh naasirna wuxuu ku saxiixiyey fi silsilati صaxiixa silsilatu xadiidi صaxiixa raqamka laba boqol sideetan iyo shan waqad jaaa waxaa ku yimid bilafdi akmalu lmuminiina muminiinta qofka ugu kaamilsan iimaan xagga iimaanka axsanuhum waa qofka ugu wanaag badan khuluqan xagga dabeecadda iyo dhaqanka qofka ugu wanaagsan weeye wa khiyaarukum dadka idinkugu qayr badan khiyaarukum waa dadka u qayr badan linisaa'ihim xaasaskooda rag waxaa u qayr badan ninka xaaskiisa u qayr badan nabi maxamed aa yidhi sal allahu alay waslm weliba waa halkee khuluqan xagga dhaqanka iyo dabeecadda xagga dhaqanka la dhaqmidda iyo dabeecadda ninka xaaskiisa ugu kayr badan ninkaasa ragga ugu kayr badan ilahay agtiisa ninkaasa khayr ku leh so uma jeedin akrajahu tirmidiyaa soo saaray raqamka kun boqol lixdan iyo labo min xadiidi abi hurayra webnu maajana waa soo saaray kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideed min xadiidi cabdillahi bni camar wasaxaahu اlalbaniyu sheeknaasina wuxuu ku saxiixiyey fi lmasderi saabiq kitaabkii hadda aan soo sheegnay silsilatu saxiixa weeye raqamka laba boqol siddeetan iyo afar haadaa kanu xadiiu waa xadii xadiidkoo cadiimun weynan badan xadiidkoo lam yacrif aysan garan akaru naasi dadka intooda badan qadrow xadiiskan qadarkiisa qiimihiisa iyo macnihiisa aarka bulshada muslimkaa uma fahmin qaar badan oo bulshada muslimkaa ka mid a waxaad moodaa inay u gogol xaaraan gaalada oy jawaasiis u yihiin dhaqan xumada iyo qaabdarada iyo naxariis darada ay dumarka kula dhaqmayaan waxaad moodaa inay sahankii gaalada yihiin dumarkay cadaabayaan markay cadaabaan ay gaaladu soo hadlay leeyihin dumarka loo naxariiso waa bilcagsi fiiri dumarka waa in xaqooda la ilaaliyo awalna halkan jaa shaydaankaana cadaabay soo mahan khalaas gaaladu marka gabdhihi waxay u dheganuglaanayen gaalada marka laakiin haddii marka hore uu dhihi nabigeena sidaan yidhi oo sida nabiga u sheegi lahaa waxay dareemi lahaayeen kuwa soo qayliya inay cadow yihiin waxayna dhihi lahayeen ilaahay baa nooga kii naxariis badan hortiinaa naloo naxariistay allah noo naxariistay nabigeenna noo naxariis sal lahu ala slm nabigeenna ummadda u sheegay muslimaa dumar ugu naxariis badan shayaadiin idinku waxaa tiin raba inaad dulli nagu celidaan iyo daroogada inaan qabrada la oolnaan saasay dhihi lahaayeen laakiin marka hore kuwa dhaqan shaydaan le markay dumarka la dhaqmaan oo ay dhibaan oo ay cuqdad ku beeraan oo ay ciilaan oo ihaanaystaan oy waxa weeyaan khalaas waxay u dheganuglaanayaan qofkii aan iimaan adag lahayn wuxuu u dheganugnaala cadow ah, ilaa waaba loo diyaariiba ah, soo maadnaan arag gudniinka fircooniga bal annaga fircoon nagama dhalanayaa noo keena dhaqankiisa hala guba hala hala tolaale inta la googooyo oo toban dumar isku qabato lugtaana shan gabdhooda ku fadhiisa tana shan gabdhood kaasa la googooyina sida loo jaraa oo loo qalaa oo u booye oo u qayraydo oo marka laysku awdo hadhow dhiig markuu ku dhaco biyaha daadana xinjiruhu waa ku harayaan xinjiruhu waa ku harayaan cudurba cudur usii reebayaan efeshinan ka harin balaayo hadhow markay guursato waa cadaabkeeda alla waxaa kuu guuriyey ilaa waaba muruge murugo unba u soo hoyey farxad male markay foolato waxa weeyaan geeriya isku diyaarinay waa qof la cadaabay gaaladiia soo hadla markaa waar yaa gudniinka asaga dhan baa la iska daayay marka ayagu marka awlaysana de fircoon la dagaal fircoon ayagaa ahaa fircoon waa ayaga laakiin toodiyay marka u meel mare ilaa waa loo diyaariyey ha waa loo diyaariy waa loo gogol xaaray soo ma jeedid markaasi layn hayehe dumarka cadaabka laga daayo ha laga daayo gudniin oo dhan ha la iska daayo buuryaqab ha noqdee wax dhan ha ayaga dantooda marka waa sunadii nabigu inay baaboodo oon gabdhihii la gudin so uma jeedin dantooda waa intaan laakiin waa loo gogol xaaray soo maaha marka war waxaasoo dhan dhaqanka xun dhaqanka xumo wuxuu u gogol xaaraya kufriga iyo dalaal qof walbaana dembiga wuxuu yeelaya nasiibku ka qayb qaatay so uma jeedin waa in la kala saaro marka hore ummadda wanaag la baraa si aan shartaan aysan uba aqbalin ummaddu sharta aqbali mayn hadii marka hore diinka loogu naxariiso oo diinka runta loogula dhaqmo laakiin diin fojeri ah eh, oo beenbeen ah iyo dhaqan fojeri marka lagula dhaqmo kan gaaladay aqbalayan markaas kan gaaladay aqbalayaan subxaan allah haadaa kanu xadiiu waa xadii xadiidkoo cadiimun weynan badan xadiidkoo lam yacrif aysan garan akaru naasi dadka inta ugu badano qatlow xadiiskan qadarkiisa iyo qiimihiisa walamaa kaanat ilmaratu haweenaydu markay ahaatay daciifatan qof tabarya faina rajula ninka yumtaxanu bihaa iyadaa lagu imtixaana nin waxaa lagu ogaadaa dumar su ula dhaqmo qiimihiisa khuluqiisa dabeecadiisa ka hor ma soo baxdo waxay soo baxdaa qaabkau dumarka ula dhaqmaa la fiiriya markaasay caddaataa walamaa kaanat ilmaratu haweenaydu markay ahaatay daciifatan mid tabaryar faina rajula faina rajula ninka yumtaxanu bihaa gabadhaa lagu imtixaanaa lianna man qofkii kaana ahaaday atajabura qasmid mid dalbaya qof waxaa jirta dabeecadda ku jirta waxay tahay qofkan inuu cadaadiyu raba inuu cadaadiyo amarkiisu ku fulo uu ciilo uu edbiyo oo wuxuu u edbinaya inay isaga ukhuducdo bis maahan inuu ilaahay ku xirayo cadaadis cadaadisu rabaa inuu wax uga keeno soo ma jeedid dabeecaddiisaa sidaas wa takabur isla weyni qof aan hadal lagu soo celi karin lagaba daba hadlo bahal ah libaaxa uu iskaga dhiga ayadana inuu bisad ka dhigu raba soo ma jeedid oo u burburiyo oo u bahdilo lianna man ninka kaana tajaburu qasbid inuu dalbayo iyo watakaburu isla weynan min khuluqihi dhaqankiisa ay ka mid tahay fasayadharu waa ka soo muuqdaa daalika dhaqankaasu fii tasalludihi qofka uu suldada ku leeyahy tasalludku waa qofka uu mas-uuliyadiisa hayo oo ku hoos nool maamulkiisa qof maamulkaaga hoos joogana xaaskaaga ugu horey soo ma jeeda marka qofka ahlu takaburkaa ah ee ahlu kibiraanigaah ee ahlu qasabka ah, ahlu jabrigaah ee dadka dulmiya koo waxay ka muuqataa cidda u xukumo cid uu xukumana xaaskiisa ugu horeysa iyo caruurtiisa halkaasay ka muuqataa fasayadharu waa ka muuqdaa daalika dhaqankaas oo wax qasbidda iyo kibirkaa fii tasalludihi suldada dadka uu ku leeyahay wa sharu tasallud suldo waxa ugu shar badan maa shay weeye sharu tasallud sallid mid iyo in suldada wax lagu cadaabo kan ugu shar badan maa shay weeye kaana ahaaday calaa man qof yaqdir uu awoodo qofkana qof uu suldadiisa ku dhibo waxa ugu shar badan qof uu awood u leeyahy inu wax ku fuliyo oo dhibaato ku fuli karo oo uu ciili karo dhaqaalaha ku cidhiiri karo codka ku cidhiiri karo dhaqanka ku cidhiiri karo jiifka ku cidhiiri karo qofkaas wey qofka ugu dhib badan oo suldadiisa ku dhibtoonaya wa sharu tasalludi sallid mid ama suldada in wax lagu dhibo kan ugu shar badan maa shay weeye kaana ahaada calaa man qof yaqdiru qofkuu awoodo bal iskaba daaye man qofka kaana ahaada alkhuluqi dhaqankiisu midkuu hooseeyo danii'a almuru'a sharaftiisu ay liidato qaliila raxma naxariistiisu ay yar tahay dahara daalika arrinkaasoo dham wuxuu ka soo muuqdaa fii mucaamalaati la dhaqmidiisa liducafaai dadka tabarta yar uu la dhaqma sidiisa qofka dhaqanka hooseeya dhaqankiisu aad u hooseeyo sharaftiisu ay liidato naxariis laawaha waxay ka soo muuqataa dadka ducafada qaabka ula dhaqmo halkaasay ka muuqataa dadka ducafada oo uu wax ku fuli karo awaamirtiisa ku fuli karo halkaasay ka muuqataa qofkaas bal iska badaaya man qofka kaana ahaaday saafil alkhuluq dhaqankiisu midkuu hooseeyo danii almuru'a sharaftiisuna ay liidato qaliila raxma naxariistiisu ay yar tahay dahara daalika arrinkaas wuxuu ka soo muuqdaa fii mucaamalaati la dhaqmidiisa liducafaa'i dadka tabarta yar uu la dhaqmaa bal iska badaaya in lagu sallidmo oo suldada lagu dhibo cala ducafaa'i dadka tabarta yar huwa sabiilu ducafaa dadka dhaqankoodu uu liito waddadooda wey waaba waddada lagu yaqaan dadka dhaqanka xun oo khuluqoodu daciifka yahay wado kaleba maleba dadka tabarta yaray dhibaan markay mid ka tabar weyn arkaanna dhulka isdhigaan waa isduleeyeen dhulka isdhigaan qofkay suldo kuleeyihiinna waa cadaabaan waa dadka khuluqoodu liito daciifkaya saasaa lagu yaqaan saasaa lagu yaqaan bali tasalludu in suldada lagu dhiboo lagu sallidmo cala ducafaa'i dadka tabarta yar huwa sabiilu ducafaa kuwa akhlaaqdoodu daciifka tahay waddada lagu yaqaan weeye walow kaanuu hadday ahaa lahaayeen walow kaana hadday ahaa lahaayeen fii khuluqihim dhaqankooda aqwiyaaa dad xoog ku leh maa qasad ma qallasheen quluubuhum qalbiyaalkoodu calaa ahli raxma dadka in loo naxariisto ehelka u ah dadkii mudnaa in loo naxariisto qalbi qallayl kulama dhaqneen hadday khuluq fiican leeyihiin walow kaanuu hadday ahaa lahaayeen fii khuluqihim dhaqankooda aqwiyaaa dad xoog ku leh maa qasad ma qallasheen quluubuhum qalbiyaalkoodu calaa ahli raxma dadka in loo naxariisto ehelka u ah faman malaka qof alla qofka milkiya oo celiya nafsahu nafsadiisa cinda haaulaa'i kuwaan daciifka agtooda daharad khayriyatu qofkaasa khayrkiisu muuqanaya waxaa la rabaa inaad isceli karto dadka aada suldada ku leedahay oo awoodaadu ku fulaydo ciday rabaan ha noqdeen markaad la dhaqmaydo xataa haddaad carooto waa inaad isku celi karto caradaada oodan ku fulin caradaada oodan ku fulin caradaada dadka aad awoodda iyo suldada ku leedahay ha ahaadeen caruurtaadii ha ahaadee xaaskaagii ha ahaadeen dad adiga mas-uul aad ka tahay oo aad maamusho dhammaan markaad carooto waa inaad is celi karto markaas khayriyadaada kor tegayda waxaa soo muuqanayda qof khayr badan inaad faman qof alla qofka malaka milkiyo celiya nafsow nafsadiisa cinda haaulaa'i kuwa ducafada agtooda daharad waxaa muuqanayda khayriyatu qofkaas khayriyadiisa walidaalika sidaas daraaddeed qaala wuxuu yidhi almubaarak kafuuri shiika la yidhaha fii tuxfati alahwadiyi kitaabka la yidhaha tuxfatulaxwadi oo tirmidiga uu ku sharxo mujalladka afraad bogga laba boqol toddobaatan iyo saddex cinda sharxi lafdi lafdiga markuu sharxayey lafdiga alakiiri oo dambeeya lafdigo lilxadii u sugnaaday xadiiska lafdiga ugu dambeeyey oo ahaa wa khiyaarukum khiyaarukum linisaai makhluqin lafdigaas markuu sharxayey sababta loogu naxariisaa waxay tahay liannahuna dumarku maxalu raxma waa meel naxariiseed lidacfihina tabaryaradooda tabaryaradooda daraaddeed waxay mudan yihiin in loo naxariisto saasa ilaahay u amray saasaa nabigu uga dardaarmay saasaa diinku u jideeyey salawaat ullahi wasalaamu calayh wallahu subxaana wa tacaala aclam wsala allahu wsalaama wbaaraka calaa nabiyina mxamed